بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد أقسام التشبيه cashirkeennan maanta aynu qaadan doonaa wuxuu ka hadlayaa amase uu ku beegmi doonaa casharkii labaad oo bogga labaatanaad ee kitaabkaygan iminka nooca dabcadaydanan haysto oo kale bogga labaatanaad waana cashirkii labaad cashirkaa labaad wuxuu ku saabsan yahay inaynu aqsaamu samayno tashbiiha oo aqsaamu tashbiih aynu ka waranno aqsaamu tashbiih haddaba tashbiihu aqsaamo badan buu leeyahee aqsaamta gaar ahaan kitaabkeennani uu ka hadlayo amase uu soo qaatay ma ahaa aqsaamihii inta badan caanka ahaan jiray ee lagu yaqaanay runtii anigu aan isleeyahay qaybo kalaa ka muhiimsanaan lahaa kol haddii tashbiiha aqsaamihiisa la sheegayo qaybo aan kuwan ahayn inuu sheego ayaa ka mudnaan lahayd ha ahaatee aqsaamtani waxay ku salaysan tahay arkaanta arkaantii aan soo dhigannay ee tashbiihu uu lahaa ayay ku salaysan tahay arkaanu tashbiih waxaynu isku ogeyn inay ka koobnayd afar qodob ka koobaad wuxuu ahaa mushabbax oo ka wax u egaanaya ayuu ahaa ka labaadna wuxuu ahaa mushabbahun bihi oo ka loo egaanayo ayuu ahaa ka saddexaadna wuxuu ahaa aadaatu tashbiih oo ekaysiiya ama ereyga isku ekaysiinta faa'iidaynaya ayuu ahaa afraadna halka layskaga ekaanayo halka layskaga ekaanayo waju shabaha ayuu ahaa afartaasay arkaantu ahayd haddaba afartaa rukni waxaan kuu taabanayaa ka loo ekaanayo ee mushabbahun bihiga la yidhaah marnaba kaa lama xadfi karo markaad doonayso inaad tashbiih samayso ka loo ekaanayo ee mushabbahun bihiga la odhanayo marnaba kaa la xadfi maayo daa'iman hadalkaaga waa inuu mushabbahun bihigu ka dhex muuqdaa maxaa soo hadhay arkaantii saddex baa soo hadhay saddexda soo hadhay ka wax u ekaanaya ee mushabbaha la yidhaa mushabbaha ma garanaysiin waa maxay mushabbahu waa ka wax u ekaanaya saw maaha mushabbahana waa la xadfaaye jumhuurtiiyo waxaa isku haysta sacdudiin taftazani waa la xadfaa mushabaha laakiin mas'ala khilaafiya wey bayna aljumhuur wa bayna sacdudiin taftazani sacdudiin taftazani waa nin la garanayo waa ninka kitaabkan talkhiiska ale weeyaan kolkaa jumhuurtu waa la xadfaa bay leeyihiin sacdudiin taftazanina lama xadfo ayuu leeyahay kolkaa waa mas'ala khilaafiya isna inaga reeb isna inaga reeb mushabahana in la xadfiyo in kale maadaamo la isku hayo inagaba reebba maxaa ii soo hadhay imisaa soo hadhay labaa soo hadhay haddaba labadaas marka la xadfo tashbiiha labadaa xadafkooga iyo sheegidooda shan magac buu tashbiihu yeelanayaa aadaadka tusaale ahaan soo qaado haddii aadaadka la xadfo tashbiiha waxaa la odhanayaa muakad baa la odhanayaa sow ma ahayn muxamedun ka shamsi fi lwuduux ma ahayn kaafkuni naga xadaf mubtadiya khabar caadiya ka dhig muxammadun shamsun fi lwuduux iminka halkaa maxaa maqan arkaantii afarta ahayd maxaa maqan aadaatu tashbiihi oo kaafa ayaa maqan marka kaafkaa aadaadka ihi uu maqan yahay tashbiiha waxaa la odhanayaa mu'akad mu'akadkuna waa mina tawkiidoo waa adkaynoo waa hadal la adkeeyey adkayntuna waxay ka timid halkii aan ka lahayn muxamed waa cadeedoo kale ayaynu ka nidhi cadeed buuba noqdayba muxamed baaba cadeeda baynu miyayna adkayn hadalkaa ayna ku jirin cadaankiisa iyo cadeednimadiisa ilaa xad baynu adkaynayna markaynu leenahay waaba cadeedba waa cadeedoo kale iyo waa cadeed way kala duwan yihiin haddii aadaadka aan sheego waa cadeedoo kale ayuu noqonayaa haddaan xadfana isagaaba cadeeda buu noqonayaa kolkaa mubaalaqaa ku jirta adkayn ilaa xad ah ayaa ku jirta marka tashbiih aan doonayna inaynu xadafno aadaadka inaan xadafno tashbiih muakad baa soo baxaya haddii aadaadka la xadfo haddii aadaadka la sheego ka warama haddii la xadfi waayo aadaadka oo aadaadka la sheego oo muxamadun kalbadri a tidhaa magaca tashbiihu muxuu noqonayaa markaa la sheegayna mursal buu noqonaya tashbiih mursal baa laodhanaya mursal mursal waa mid mulaqa oo la ilaaqay oo bilaa dabara wey bilaa seeto weeyaan shaygu markuu bilaa dabarka yahay ayaa af carabiga mursal la odhan jiray waa mid la sii daayey weeyi mid la diray weeyi kolkaa mubaalaqadii meesha taallay ee inuu cadceed rasmiya noqday ahaa ama dayax rasmiya noqday ahaa ayaa laga idlaaqay oo laga sii daayeyo wuu u egaadaye ma aha bay macnuhu noqonaysaa wuu u egaadaye ma aha ayuu macnihii noqonaya markaana waxaan ugu dhawaaqay maxay waa haddaan aadaadka sheego oon idhaa muxamedun kalbedri tashbiih mursaluu noqday haddaba xagga aadaadka markaan eego tashbiihii laba magac buu ii yeeshay haddii la sheego mursal buu noqday aadaadka haddii la sheego waa mursal haddii aadaadka la xadfana waa muakad labadaa tashbiih kastood qiimaynaysa waxaad tidhaa uun aadaadkuma sheegan yahay mase xadfan yahay waa labaad iga haysataa xagga wejushabaha haddaynu u nimaad wejushabaha haddaynu u nimaad wejushabaha haddii la sheego oo wejushabihii uu sheegan yahay waa mufasal mufasal weeye mufasal macnihiisu waxa weeyaan shayga mubayankaa ee la caddeeyey macno ahaan markaanku idhaahdo warniya oo cali oo kalaa tahay dee hadalkaasi ma cadda haddaan intaa un ku daayo haddaan laakiin xagga dherarka kuu raaciyo ka waran wuu cad yahay xaggaad ninkaa uga eg tahay kolkaa waa mufasal baa la odhanayaayo mufasalnimadu waa halkii aad iskaga egaydeen oo iska bayaan ah weeyaan waa marka laakiin wejushabaha la sheego mufasal waju shabaha haddii la xadfo sida aayadda qur'aanka ilaahay leeyahay yowma yakuunu nnaasu kalfaraashi lmabhuuf halkii faraashkaa dadku uu kala mid noqonayey dee qur'aanka inooguma sheegna waa wajushabihiyo waa la xadfay haddii halkan layskaga eg yahay la xadfo tashbiihii waxaa la odhanayaa mujmal mujmal mujmal ijmaal baa ku jiro oo meelo badan buu qofka caqligiisu isweydiinayaa malaha halkanay iskaga egyihiin malaha halkanay iskaga egyihiin malaha halkanay iskaga egyihiin meelo aad iyo aad u badan buu ardaygu isweydiin karaa ama qofka luqadda doonaya inuu fahmo uu isweydiin karaa ayuu odhanaya ma halkana ma halkana ma halkana imise magac baan haysanaa waxaad iga warantihiin haddii haddaba aadaadka iyo wejushabaha laysku wada daroo labadoodaba la wada xadfo aadaadkiina waa la xadfay waju shabihiina waa la xadfay labadiiba waa la wada xadfay haddii aadaadkii iyo waju shabihii oo wada socda la xadfo ardayow la soco magacu magac dheerunbuu noqonayaae xagga aadaad xadafka muxuu ahaa ii sheega aadaad xadafka muakad saw ma ahayn xagga waju shabe xadafkana muxuu ahaa mujmal saw maaha magac dheeroo muakad mujmala halkii laga odhan lahaa ayay magac yaroo gaaban u sameeyeenoo baliiq la yidhaah muaked mujmal hadda waa magac qarsoonu iska leeyahay oo dee xagga aadaadkana muaked buu ka yaho waa la xadfay xagga wajushabahana mujmal buu ka yaho waa la xadfay magacaa muaked mujmal ah eh, ee eh, dheer ayaa laga soo gaabsadoo baliiq baa loo bixiyey tashbiih baliiqa baa laodhanaya haddaba tashbiih baliiqihi waa goorma goormuu tashbiihu baliiq noqonaya waa markay maxay dhacdaan dhacaan marka aadaadka la xadfo waju shabahana la xadfo labadaa marka la wada xadfo ayaa la odhanaya tashbiihi waa baliiq kolka shan magac inoo soo baxay oo tashbiihu uu yeelanayo xagga aadaadka iyo wajushabaha un marka la xadfayo ama la sheegayo shanta magacba qaacidaday kuugu qorantahe bal hadda aynu amiladeenna eegno aqsaamu tashbiih almila ana kalmaai in radiitu safaan waidaa maa sakhidtu kuntu lahiiban فاعلاتون مستفعلون فاعلاتون فاعلاتون مستفعلون فاعلاتون أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخدت كنت لهيبا أنا أنيgu kalmaa'i biyo oo kale ayaanahay in radiitu haddaan raali noqdo safaa'an xagga nadiifnimada wa idaa maa sakhidtu marka aan cadhoodana kuntu waxaa noqonayaa lahiiban olol baan ninkaa hadlaya ama gabayga tirinaya wuxuu yidhi laba tilmaamood baan leeyahay labada tilmaamood waa markaan faraxsanahay iyo markaan cadhaysanahay markaan faraxsanahay biyaaba laymoodaa buu yidhi kolkaa uu sheegay xagga biyaha oo biyuhu naxariista iyo qabowga iyo jileeca iyo ladaafada iyo waxyaaba badan bay biyuhu leeyihiin oo ay ka mid tahay nadaafadda xataa dee nijaastaaba lagu nadiifiyaa kolkaa biyoo kalaanahay buu yidhi markaan faraxsanoo waan iska dhalaalaa wuxuu ku yidhi waidaa maa sakitu marka aan cadhoodana haddaan cadhooday cadhaba igu timaadna kuntu lahiiban olol baaba noqdaba dhimbiilaan noqdaa buu yidhi markaana kolkaa dhimbiilahanuu noqonayaa xagga casaanka iyo makuufnimada laga baqaya iyo gubidda iyo khatarnimada iyo waxyaaba badan baa meesha soo gelaya haddaan cadhoodana khatar baan ahay buu yidhi khatar laga baqo sida dabka oo kale ayaan ahay haddii laakiin aan farxo ama aan raalli noqdana biyo kalaan ahay buu yidhi arday halkaa waxaa kaaga muuqda laba tashbiih inay ku jiraan halkaa maxaa inooga muuqda laba tashbiih bal hadda aan taxliiliyo ana kalmaai in radiitu safaaan aadaadkii ma sheegan yahay ana anigu kalmaai biyo kalaanahay safaaan xagga nadiifnimada in radiitu haddaan raalli noqdo in radiitudu safaantay kasii dambayn lahayd ana anigu kalmaai biyo kalaanahay safaaan xagga nadiifnimada in radiitu haddaan raalli ahay amaan raalli noqdo aaway mushabihi ka wax u egaanayaa ana aaway ka loo ekaanayaana almaai aaway halka layskaga ekaanayaa safaan aaway ereyga isku ekaanshaha faa'iideynaya kaafka haddaba aadaatu tashbiihi ma yahay mise u xadfan yahay hadduu sheegan yahay tashbiiha magaciisa sheega waa tashbiih mursal buu noqday lain aadaadkii sheegane waju shabihi ma yahay mise wuu xadfan yahay wajushabi waa safaan oo wuu sheegan yahay haddii wajushabaha la sheego muxuu tashbiihu noqon jiray mufasal buu noqon jiray laba magac ayuu tashbiihani leeyahay xagga aadaadkana wuxuu ka yahay mursal xagga wajushabahana wuxuu ka yahay mufasal soxaynkaa maaha bal haddaa shadriga dambe ee isla beydkaa aynu eegno wa idaa maa sakhidtu marka aan cadhoodo kuntu waxaa noqonayaa lahiiban olol baa noqonaya ama sadhinbeybaa noqonayaa buu yidhi wa idaa maa sakhidtu kuntu lahiiban ereyga waxu ekaanaya mushabbihi ihi waa kee waa kuntu tadeeda tadaa ayaa mushabaho waxu ekaanaysaa aaway ereyga loo ekaanayaana waa lahiiban baa loo ekaanayaa aaway ereygii isku ekaanshaha faa'iidaynayey ma joogee wuu xadfan yahay tashbiihi muxuu noqday muaked buu noqday aaway halkii layskaga ekaa daboo kalaan ahay buu yidhi xagguu dabka uga ekaana me anuu xadfan yahay isna muxuu noqday xaggaana mujmal haddaba labadaa marka laysku daro magac quru wada lahaayo hela waa baliiq tashbiihi baliiq buu inoo noqday markaa waidaa maa sakidtu kuntu lahiiban tashbiiha tashbiihu lbaliiq ayuu inoo noqday ana anigu kalmaai biyo kalaanahay safaa'an xagga nadiifnimada in radiitu haddaan raalli noqdo waidaa ma sakidtu marka aan cadhoodana kuntu waxaan noqonayaa lahiiban dab oo kale ama olol oo kale ayaa noqonaya sirnaa waxaanu lugaynay fii leylin habeen ayaanu dhex lugaynay habeenka oo bahiimin madow oo ka'annahu aad mooddo albaxru bad aad mooddo dalaaman xagga madowga iyo wa irhaaban xagga eh, baqdiinta ama cabsigelinta uu ka cabsigelinayo sirnaa waxaanu lugaynay fii leylin habeen baanu lugaynay habeenka oo bahiimin madow kaannahu waxabad moodaa albaxru bad ayaad moodaa dalaaman xagga madowga iyo wa irhaaban xagga tahriibka iyo cabsigelinta baydkaa waxaad ka soo heshaa aaway ereyga ereyga u ekaysiinayaa aadaatu tashbiihi mee waa kaanna aaway kii loo ekaanayeyna waa hada kaanahu ku jirta leyl ha odhanina inta badan ereyga kaanaa haddaad aragtiin waa la khaldaa marka laga shaqaynayo oo waxaa laysidaa ereygii ka horreeyey baa loo qaataa kaanada qaacida waxaan idin siiyey maalintii koobaad odhanaysa namberka koobaad bay leedahay tashbiiha namberka koobaad bay leedahay lagama horayn karo kaanada kolkaa kaana waa aadaadkii ayaa mushabaha kolkaa oo wax u ekaanaya hada ayaa u ekaanaysa kaanahu hadaasa u ekaanaysa yaa loo ekaanaya badda ayaa loo ekaanayaa baa looga ekaanaya dalaman wa irhaaban baa looga ekaanaya haddaba waxaad ii sheegtiin xagga aadaadka tashbiihani muxuu yahay mursal iyo muakad waa midkee waa mursal xagga wajushabahana mufasal iyo mujmal waa midkee mufasal weeyi qaala bnu ruumi nin ina ruumi la yidhaa ayaa gabay tiriyey fii taaiiri hinaa'i muqani nin heesaye heestiisu intay raadaysay ayuu gabay tiriyey markaasuu gabaygii sidan usoo dhigay فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل النعاس فكأن وحبد مودا فكأن لذة صوته عدكي سمعان وحبد مودا iyo wadabiibaha tukubkeega dhul jidhka ay sidaa u dhex socoto sinatun lulaad moodaa tamashaa lugaynaysa fii mafaasili nucasin qof dad wada lulaysan xubnahooga kolkaa nin heesaya ayuu heestiisa eegay ama uu heestiisa arkay markaasuu gabaygan tiriyey ninkana ibnu ruumi baa la odhan jiray ibnu ruumi wuxuu caan ku ahaan jiray sida la og yahay atashaaum wuxuu ahaa rajul mutashaa'im baa la yidhaahdaa uu baasaysi badnaa wuxuu ahaa dadkan iska baqa un miyaad aragtay dadkan iska baqa un hadduu magacaa ku yidhahdood magac yar foolxun u sheegato wuu nixi jiray maalintaasoo dhan wuu werweri jiray war muxuu kii kuugu yimid yaa magacii maxaad u aragtay Eh, wuxuun buu ka baqayaa waxaynaan garanaynin kolkaa mutashaa'im buu ahaa baa la odhan jiray waa ninkii gabayga lahaan jiray waxa lagu xasuustaa kolley gabay laba gabay oo labaduba aad u kala duwan buu leeyahay midi kan saaxiibada uu ku dhaliilo saaxiibada badan ayuu leeyahay qofka saaxiibada badan cadowgiisaa badnaada ayuu yidhaahdaa waana waxyaaba runtii qoladan falsafadu ay siyaabo badan u baadheen ayay noqotay markii dambe gebigiisaasi kolka waxaa jira gabay waa gabaygaa uu saaxiibada ku yaraynayo gabayga labaadna waa gabaygan ilmaha yari markuu dhasho oohintiisa uu ku sababaynayo laakiin waxaa balaaqo badan leh ka oohinta ilmaha yaruu ku sababaynaya aad iyo aad runtii u balaaqo leh waayo waxaad la yaabaysaa culimmadu way la yaabeen waxaad u malaynaysaa iska badaa wax kaloo iminka manaahijta caalamialislaami jirta manhaj una ku qornayn sidaad ku aragtaa wuu yaryahay sababtu waxa weeye waa balaaqada uu koobsaday gabaygaasi ama uu wato ilmaha yari markuu saa usoo dhasho sababta uu u ooyayo ayuu doonayay inuu sababeeyo ibnu ruumi nin baa kusoo kalihi jiray akfash la odhan jiray akfash ma maqasheen waxaa jira koob iyo toban akfash baa jiri jiray ragga wax laga qoray ee caankaa ah, ee culimada ahaan jiray ilaa koob iyo toban akfash baa jira kolkaa koob iyo tobankaa akfash inta badan magacan akfashi waa indhayare wey waa dadkan aynu nidhaahno shiinaha iyo aynu nidha ama jaynaha iyo aynu u naqaano indhahoogu siday yihiin oo kale qof indhayaryarbaa inta badan luqadda akfash la yidhahda akfash waa indhayare weeyaan markaa waxaa jira hadaba akhfash baa ninkan ku dacaadayn jiroo salaada subax markuu akhfash tukado ayuu soo kalihi jiray markaasuu guriga ku garaaci jiray markuu is yidhaahdo ibnu ruumi albaabka ka fur ayuu odhan jiray man ibnu ruumi baa odhanaya man markaasuu odhan jiray almuqaatil binu xarb muqaatil waa maxay war waa muqaatil kii dagaalami jiray ee welibana ina dagaal isna ilayn loomaba sheega magacyada laga naxo dagaal iyo geeri iyo waxaa ma arki jirin dhulka ayaa la gu'i jiray markaa ninkani wuu ogaan waa ogaan bay ka tahay wuu ku ciyaari jiray mar kastuu waagu beriyo wuxuu isku dayi jiray intu inuu albaabka ku garaaco yidhaha man marka la yidhaha almuqaatil ibnu xarb waxa dhacday ibnu ruumi baa u yimid maalin akfash markaasuu yidhi war waan ku arkayaayo waad idayn weyde waan ku caayiye buu yidhi gabayga aan kugu caayaya ii sheeg buu yidhi laxnan kugu caaya iyo baxri dooro ibnu ruumi markii dambe akfash gabay caya ayuu u tiriyey oo si ba'an uu ugu caayay laakiin gebagabadii ibnu eh, akhfash niman badan oo culimo ahaa ay asxaab ahaayeen ayaa u tegay ibnu ruumi markaasay yidhahdeen war sheekha meel baad kaga dhacdaye hadduu kugu kaftami jiray dee inaad gabay cay ah u tirisan maahayne gabay dambe samee ood kaga noqonaysa kii hore gebagabadii mid dambe ayuu sameeyey uu kii hore kaga noqday kolkaa ibnu ruumi wuxuu caan ku ahaa baasaysiga markii dambena waa la sumeeyey nin baa sumeeyey dowladdii cabaasiyiinta ahayd ka tirsanaa sunbuu u dhintay qaala bnu ruumi ina ruumi wuxuu yidhi fii taahiiri hinaa'i mugannin nin heesaya heestiisa oo raadaysay isagoo ka hadlaya fakaana ladata sawtihi codkiisa macaan waxaba la moodaa wa dabiibaha iyo socodkeega jidhka ay dhex socoto sinatun lulaa la moodaa sinatun waa lulo haddaad siinka fadxiso ood sanatun tidhaa sannad bay kaa noqoni sinatun lulaad moodaa lulada oo tamashaa dhex lugaynaysa fii mafaaili nucasin dad wada lulaysan xubnahooga nucas ma garanaysaa waa jamcu naacis ama nacsaan nacaskuna waa ka lulaysan weeyaan nacas innaga af soomaali soo maaha nacasku waa qofku markay luladu hayso ayaa nacas la yidhaahdaa innaga lafteennaba qofka yaro qabow baynu nacas nidhahnaa soo caynkaa maaha nucasna waa jamiciio waa jamac la jamiciyey weeye af soomaaligeennana aynu isticmaalno runtii weynanku waa waa iska carabi buu ereyga aad isticmaasheed aragtaa luqa alcarabiya meel raad buu ku leeyahay ama sal buu ku leeyahay ama macnuu ku leeyahay haddaad xoolaheenna aragto ribaynu nidhaa oo sac baynu aragnaa oo qaalin baynu aragnaa sawsaa maaha intuba waa luqa alcarabiya haddaad jidhkaagan eegto il baad aragtaa oo ul baad aragtaa oo maxaanku idhaahdaa oo food baad aragtaa intuba waa luqa alcarabiya food waa halkaa af carabiga food waa halkaa dhafoorka wabyada foodil aswadi waa kii odhan jiray ninkii food waa dhafoorka foodeennana af carabiga naasiya la yidhaha naasiya kolka waxaan magacyadan arkaynaa ee soomaaliga aynu ula dhaqmaynaa weynanka waa iska carabi bay noqonayaan nucas waa jamcu naacis markaa yaa aadaatu tashbiiha beydkaa beydkaa markaan qaadanno yaa aadaada ereyga isku ekaanshaha faa'iidaynaya mee fakaanna yaa mushabbaha oo wax u egaanaya ladata sawtihi wa dabiibaha ha kala reebin ladata sawtihi wa dabiibaha qaaciidadii bay inoogu qornayd bayaanu ana shayan aw ashyaaca mushabihu inuu mutacadid noqonayo ayaa inoo qornayd fa kaana waxa weeyaan aadaadkii ladata sawtihi wa dabiibahana waa mushabihii aaway mushabahun bihigii waa sinatun ayaa mushabahun bihigiiya aaway weju shabihi halkay iskaga egaayeenna mee waa fi ladati walirtiyaax uu xadfay waa fi ladati walirtiyaax macaansiga qofku uu macaansanayo ayay iskaga egyihiin oo uu xadfan yahay haddaba xagga aadaadka bal tashbiiha ii sheega xagga aadaadkii muxuu noqday fa kaanaba aadaad ahayde muxuu noqday xagga aadaadka mursal buu noqday xagga waju shabahana wuu xadfan yahay bal ii sheega muxuu noqday mujmal buu noqday fakana ladata sawtihi codkiisa macaan waxaabad moodaa wadabiibaha iyo dhex socodkeega sinatun lulo ayaa la moodaa tamashaa dhex lugaynaysa fii mafaasili nucasin dad wada lulaysan xubnahooga wa qaala bnu lmuctaz nin ibnulmuctaz la odhan jiray ayaa gabaygan dambe isna tiriyey ibnulmuctaz runtii wuxuu ahaa wakhtigii khaliifkii la odhan jiray alkhaliifatu lmuqtadir ma garanaysina cabaasiyiinta ayuu noolaan jiray dowladdii cabaasiyiinta alkhaliifatu lmuqtadir buu noolaa ninkani waxaa lagu naanaysaa oo laqabkiisa laga dhiga almurtadaa bilaah baa loo yaqaana almurtadaa bilaah kii ilaahay dartii looga raali noqday almurtadaa bilaah ibnulmuctasna waa lagu naanaysaayo waa ka mid laakiin waa eh, kunyay u tahay almurtadaa bilaah waa laqabkii ibnulmuctasna waa kunyadii ninkan laqab kalu leeyaho waxaa loo yaqaanaa khaliifatu yowmin waleyla baa la yidhahdaa khaliifatu yowmin waleyla waxa dhacday khaliifkii almuqtadir la odhan jiray ee cabbaasiyiinta ayaa golihii sare ee milatariga ee muslimiintu ay ka raali noqon waayeen waxay u arkaan nin jilicsan inuu yahay khaliifka almuqtadir la yidhaahdaa kolkaa milatarigii ayaa casilay ninkii madaxweyne khaliifka ahaa ee almuqtadir la odhan jiray markay casileen ayaa ninkan ibnulmuctas la yidhaa ayaa khaliifadii islaamka loo dhiibay ibnulmuctas kan gabayga maanta tirinaya ayaa dowladda ayaa khaliif u noqday caalamalislaami oo dhan markuu maalin iyo habeen hayay khilaafadii afar iyo labaatan saacadood markay ka soo wareegtay ayaa kii la casilay dadkoogii ay ku soo kaceen markaasay rabshad badan sameeyeen markaasay taladii iyagu haddana dib ula wareegeen afar saacadood kadib bay kula wareegeen markaasaa ibnulmuctas ay qabteen ibnulmuctas markay qabteen ayaa ninkii marka hore la casilay ma garanaysa militarigu casilay isla ninkii ayaa loo dhiibay mar labaad khilaafadii ninkanna ninkiibaa qabtay laga casliy khaliifada marka ninkii uu qabtay ayuu addoonuu lahaa u dhiibayo waa la deldelay deldelaad buu ku dhintay caalamka qaylo badan ayaa ka soo yeedhay maadaamoo ninkani uuna kacdoonka isagu bilaabin ee intay milatari sameeyeen isaga la yidhi uu noo qabo dembi lagu dilo annaga nooma muuqdo ayay kolkaa caalamka runtii aad iyo aad caalamalislaami o dhan aad ay uga qayliyeen cid gabay ka tirisa cid ka hadasha cidba ay nooc ka tidhi ibnulmuctas kolkaa nin deldelaad u dhintay ayuu ahaa gabaygan isagaa iskale markaa ibnulmuctas wakaanaa shamsa almuniira tadiina runjalat xadaa'idu daraabi faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun wakaana shamsa cadeedda waxaabad moodaa cadeeddii almuniirata ifaysay diinaarun shilin baad moodaa jaladhu ay daxalka ka qaaday xadaa'idu daraab tumaalada birtoodii wuxuu ku yidhi ninkani cadceeda ayuu sii eegayo diinaar baaba la moodaa buu yidhi diinaar diinaarku waa wey waa lacagta nooc ka mida weeyaan waa nooc iska qurux badanoo midabkiisa isfiraar baa la yidhaha isfiraar waa huruudhuruud huruudhuruud weeyaan wa kaana shamsa cadeedda waxaad moodaa cadeeddii almuniirata ifaysay diinaarun shilin baad moodaa shilinka oo jalatu ay nadiifisay ama ay daxalka ka qaaday xadaa'idu daraab tumaallada birtoodii xadaa'idu daraab waxaa la odhan jiray qoladii soo tumi jirtay ma garanaysaa diinaarka ee soo samayn jirtay shilin ay imika un soo samaysay baabad moodaa cusaybka iyo nadaafadda kolkaa wuxuu noqonayaa imika waa daaru darbiga halkan loo yaqaano oo waa warshadii xadaa'idu daraab imika waa warshadii weeyaan waxaabad moodaaba lacag imika uun warshadii ka soo baxday hadda un inay warshadii lacagtani ka soo baxday ayaabad moodaaba macnuhu saasuu noqonaya wa kaana shamsa cadaadii almuniirata ifaysay diinaarun diinaar baa la moodaa diinaarka oo jalatu ay ifisay xadaa'idu daraabtu maallada birtoodii away aadaatu tashbiihi halkana kaana away mushabihi kii waxu egaanayey ashamsa almuniirata away kii loo ekaanayey ee mushabahun ahaa diinaarun away halkii layskaga ekaa waa maxduuf waa filisfiraar wey filisfiraar walbariid weeyaan iftiinka iyo huruud huruudnimada weeyaan kolkaa maadaamoo wajushabu halkay iskaga egaayeen ay xadfan tahay tashbiiha magiciisu waa maxay sheega tashbiiha magiciisu muxuu noqonayaa mujmal buu noqonayaa aadaadkiina uu sheegan yahay muxuu noqonayaa mursal buu noqonayaa aadaadkii baa sheegan mursal aljawaadu farasku fi surcati xagga dheeraynta barqun waa hilaac khaaifun indhaha kaala tafayo oo kale eeg ereyga jawaada af carabiga laba macnuu leeyahay aljawaad mar waa deeqsiga oo qofka deeqsigaa jawaad la yidhaahdaa marna waa faraska waxa kuu kala saaraya jumlada uu ku jiruun adigu qiimee iminka aljawaad markii la yidhaha ma deeqsi baan idhaa mise faras faras baan odhanayaa waayo surco ayaa meesha ku jirta qariinada ayaa ku macnaynaysa surca aljawaadu farasku fi surcati xagga dheeraynta barqun hilaac baabaad moodaa khaatifun indhehe kaala tafaya ama kaala tegaya aawayka waxu egaanayaa waa aljawaad aawayka loo egaanayaana barqun khaaifun aaway halka la yskaga eg yahay waa fi surca aaway ereygii isku ekaanshaha faa'iideynayey waa maxduuf kolka xagga marka la eego aadaadka muxuu noqday muakad buu noqday lin wuu xadfan yahay aadaadkiiy xagga wejka marka la eegana muxuu noqday wejushabax xaggiisa muxuu noqonayaa mufasal buu noqonayaa anta najmun fi rifcatin wadiyaain tajtalika alcuyuunu sharqan wagarban anta adigu najmun xidig baa tahay fii rifcatin xagga sarraynta wadiyaain iyo xagga iftiinka tajtaliika waxa ku daawanaysa alcuyuunu indhaha ayaa ku daawanaya sharqan wagarban bari iyo galbeedba adunbaa lagu daawadaa waxaynu doonaynaa beydkaa anta najmun buu yidhi warniyow xidig baa tahay haddaba aaweyka wax u egaanayaa aawey ereyga mushabihiihi muxuu noqonayaa anta ayaa mushabahaa aaweyka loo ekaanayaa ee mushabahunbihiga noqonayaana najmun aawey halka layskaga egyahay ee xidiga uuga egaaday fii rifcatin wa diyaa'in aawey ereygii isku ekaanshaha faa'iidaynayey waa maxduuf weeyaan okay haddaba xagga er aadaadka markaan eegno tashbiiha magiciisu muxuu noqday muxuu noqday muakad buu noqday xagga wejushabaha markaan eegnana muxuu noqday mufasal buu noqday anta adigu nejmun xidigoo kalaa tahay fii rifcatin xagga sarraynta iyo wadiyaain iftiinka tajtaliika waxa ku daawanaysa alcuyuunu indhaha sharqan bari iyo wagarban galbeedba bari iyo galbeedba adunbaa lagu daawanaya wa qaala mutanabi wuxuu yidhi nin mutanabi la yidhaahdaa waqad ictazama kii iyuu go'aansaday sayfu dawlati sayfu dawla sayfu dawla isku dayey inuu safar u baxo markaasuu mutanabi waan soo marnay ninkan mutanabi waa nin shalay aan soo marayni taariikhdiisa mutanabiga ayaa sayfu dawlo la gaadhayoo gabay ayuu ka hoos tiriyey markaa sayfu dawlo waxaa la yidhaahdaa hadduuna mutanabi jiri lahayn sayfu dawlo magiciisu sidii u shaac baxay uma shaac baxeen baa la yidhaahdaa ninka ka qayb qaatay sayfu dawlo ama a xooga u buunbuuniyey mutanabi buu ninkani markuu arkay sayfu dawlo oo safar u baxaya ayuu gabaygan tiriyey ayna azmata ayuha dalhumaamu naxnu nabtu ruba wa anta alhamaamu ayna xaggeebaad asmacta go'aansatay ayna ilaabaa ka maqan gabayga aawadii baa looga tegey ilan gabayga haddii ilaa lagu daro ma qabsoomaye ayna ilaa ayna xaggeebaad asmacta go'aansatay ayu haada alhumaamu kan warwarka badanow xaggeed go'aansatay inaad qabato naxnu annagu nabtu rubaa baanu nahay dhulka taaga a nabaad ka baxa wa anta adiguna alhamaamu baa tahay daruur ayaa tahaye war kaa maarmi mayne xaggeed tegaysaa buu yidhi ood nooga kacday ad annaga nooga tagtay waxaa loo jeedaa beydkan balaaqo badan baa ku jirta su-aashan hore ah ayna asmacta ayu haada alhumaamu ay ayna qasadta ayu haada alhumaamu asmacta waa qasadta waxa weeye waa qofka anseexan ee ummaddiisa mar kaste ka fikira een hurdaba aqoonin hadda naftiisa uma fikirayo laakiin yuu u fikirayaa ummaddiisa ayuu u fikirayaa humaam baa la yidhaha humaam jiray gabadh leyla lakhyaliya la odhan jiray ayaa xajaaj binu yuusuf maalin gabay ku ammaantay laakiin waxay tidhi gabaygii markay soo tirisay soo tirisay bay tidhi waranka waxa sidaa u qaaday bay tidhi nin hadduu waranka lulaba andhigin inan waranka hadduu lulaba andhigo ilaa waranku dhergo uu dhiigga ragga ka dhergo markaa waxay tidhi saqaaha hulaamun eh, hulaamun ereyga hulaam ama la socotaa waa wiil wiil baa waranka qacanta ku haya tidhi wiil waxaa laga yaaba inaad adigu moodayso wiil ammaan inuu yahay xajaaj wuu diiday inantii wuu u yeedhay wuxuu ku yidhi inanay gabaygaaga maxaad wiil tilmaantay buu inaan wiil ahay wiilku wuxuu tilmaamaya mataqaanaa buu yidhi maskax fudayd degdeg iyo surca iyo adaysh iyo tijaabo la'aan iyo waxyaabo badan buu ereyga wiilihii tilmaamaya marka wiil lagu yidhaa inan shalay un dhashay oon adduunyada waxba kala ogeyn ayaad noqonaysaa kolkaa ma jecli bu inaad wiiligu tilmaanto laakiin waxaan kuu sheegayaa bu yidhi ghulaam waxa la wasana humaame maad humaam tilmaantid humaam maseexda miyaadi tidhaahdid bay tidhi ummaddiisa u soo jeeda afar iyo labaatanka saac humaam bay ahayd bu tidhi inaad igu tilmaanto luqadda ninkaasi ilaa xad buu yaqaanay ma og xajaaj binu yuusuf ilaa ayna asmacta war ilaa xaggeed go'aansatay ayu haada alhumaamu kan werwerka badanow inaad tagto alhumaam waa maseexde naxnu anagu nabtu ruba nabaadoo cagaaroo kalaanu nahay doogoo kalaanu nahay haddaba doogu daruur miyuu ka maarmaa wuxuu idhi annagu doog baanu nahay adna daruur baa tahay buu yidhi saanaan u kala maarmaynin waa caynkaa kolkaa doogu iyo cagaarku daruurta kama maarmo iyo roobka kama maarmo haddaba doogii iyo cagaarku wuu kala jiraaye wuu kala baahi badan yahaye haddii nabaadku uu taa ku yaallo iyo hadduu nabaadku meel laaga ku yaalo uu kala adkaysi badan yahay waayo kan laagta ku yaallaa biyihiibaa fadhiisanaya oo in badan ugu jiraya laakiin kan taagga ku yaalla ka waran horay biyuhu uga gororayaanoo markaaba uu oomayaa wuxuu soo qaatay naxnu nabtu rubaa arubaa waa taagga nabaad meel taaga ku yaalla ayaanu nahay buu yidhi wa anta alhamaamu adna daruurtii ku da'aysay ayaa tahay buu yidhi saasaanaan kaaga maarmaynine xageebaa tegaysaa ood nooga kacday ardayo halkan laba tashbiih baa ku jira tashbiiha hore haddaynu ka shaqayno naxnu inagu mushabihi waa naxnu mushabahun bihigiina waa nabtu ruba aadaadkiina wuu maqan yahay wajushabihiina wuu maqan yahay magacaaba haddaba tashbiiha waa tashbiih lbaliiq tashbiiha kale ee halkan ku jira waxa weeye anta alghamaam adigaa daruura buu yidhi adiga ayaa daruura mushabaha waxuu egaanayaa waa anta ka loo ekaanayaana waa alghamaam waju shabihi halkii la yskaga egaa iyo iyo aadaatu tashbiihiba way maqan yihiin muxuu noqday markaana baliiq buu noqday labadan tashbiihba waa laba tashbiih oo baliiq ah ayna xageebaad asmacta go'aansatay ayu haadaa kan alhumaamu werwarka badanow naxnu inagu nabtu rubaa nabaad meel taaga ku yaala ayaynu nahay wa anta adiguna alhamaamu daruur oo kale ayaa tahay wa qaala almuraqash nin muraqash la odhan jiray ayaa gabaygan tiriyey kollay muraqashyadu way badnaan jireenoo waxay kala ahaan jireen muraqashulakbar iyo muraqashulasqar iyo muraqashyadu nooca ayay kala ahaan jireen muraqash laakiin waxaa caan ahaan jiray kii ma garanaysiin abtiga u ahaa inankii ibnulcishriin ibnulcishriin abtigii aad iyo aad ninka lasoo qaato muraqash haddii la ilaaqana inta badan isagu ku dhacaa ibnulcishriin abtigiibuu ku dhacaa ibnulcishriin waa inan yaroo gabayaa oo loo yaqaano darafata bnulcabdi baa la yidhaha magiciisa kale ibnulcishriin buu laakiin suugaanta dhexdeeda caan ku yahay ama adabka carabiga caan ku yahay ibnulcishriin kolkaa ibnulcishriin abtigii weeye isna uu gebyi jiray kana uu gebyi jireen waxba way isla gebyi jireen laakiin kan yare ibnulcishriin ayaa qalqaali ahaa maalin buu boqor lo jiray camar ibnulhindi ayuu doontay gabay cay oo wallaahi waxa weeye qof muslimay sinaba una ku macnayn karaynin ayuu u tiriyey boqorka oo aad u liita ayuu u tiriyey adduunkii o dhan baa gabayga maqlay laakiin cid alla cid boqorkii u sheegtaa la waayey yaa boqorkii odhanaya ninkana gabaygan kugu caayay cid alla cid u sheegtoo boqorkii kula hagaagtay waa la waayey dadkao dhani way garanayaan way wada xifdisan yihiin haddana kan yaree ibnulcishriin ayay walaashii ka soo cadhootay ninkeygii markay ka soo cadhootay ayuu degdegay oo kama fikirinbe ayuu haddana seedigii gabay kale u tiriyey seedigii markuu u tiriyey baa ummadii oo dhan baa wada maqashay gabaygii seedigii uu tiriyey laakiin yaa seedigii u sheegi de ilan dadku waa dad xishood la weeyaane waxa dhacday gabaygan waxaa israacay oo nasiibku ilaahay isku soo beegay maalin maalmaha ka mida in boqorkii iyo ay israacaan iyo kan yar seedigii boqorku muxuu xifdisan yahay gabaygii lagu caayay kan yar uu kan yar seedigii ku caayay ninkanina muxuu xifdisan yahay gabayga boqorka lagu caayo isna xifdisan yahay mid kastiba midka kale wuu og yahay laakiin iskuma sheegayaan dhexda markay marayaan bay uu adharkeenoo boqorkaa yidhi arrinoo qaybi buu yidhi adna taa tooga adna taasaan tooganayahay waayiyo waayahay bay yidhaahdeen oo boqorku tiisii wuu ku dhuftay kii yaraana kii kalena wuu la waayey tiisii boqorkii baa yidhi arrinoo gawrac haddaba kolkaa ninkani seedigii markuu caayey wuxuu ku caayey wuxuu yidhi ninkaasi caqlina male aqoonna male wax loogu xisho male keliya waa calool buu yidhi caloolna waxay u baahan tahay in wax loo soo kariyo cunto kolkaa buq tiisii ma la waayey gawrac ma la yidhi bahashan sii dhimanaysa gawra mididiibuu qaato uula dhacdhacay uula dhacdhacay uula dhacdhacay waxba uu gawrici kari waayey boqorka intuu qosol dhacay buu yidhi hadal baa ka soo baxsaday oo leesedigaa baa ku yaqaanay buu yidhi yidhi midida markaasuu ninkii yaraa wuu fikiray markaasuu yidhi wartalow muxuu u jeedaa seedigaa baa ku yaqaanay hadda maanuuna seedigay ku aqoon buu yidhi markuu adiga kaa hadlay markaasay yidhaahdeen aan isku sheegno heshiis bay galeen inuu nin kastiba u sheego ninka kale wixii lagu yidhi maalinta ayay u sheegeen boqorku ka yar inuu dilu go'aansaday waan dilayaa buu yidhi markaasa waa muraqashna xageed muraqash ka tegi abtigii abtigii baa ku maydhi bay yidhahdeen haddaad ninkaa isku taabato labadaba waan dilayaa buu yidhi baxrayn buu usoo diray waraaq buu usoo diray waraaqduna waxay ahayd sida kaadhashan iminka aynu ku qaadanno lacagaha oo kale ayaa jeegagoo kale ahaydoo qofka jeeg la siiyo dawladda meel kastay joogto lacagteeda u qaadan jiray kolkaa wuxuu yihi labadaa ninba igu yeedha jeeg baan siinaya jeeg madaxweynaha ka socdaa la siinaya jeegii baa loo qoray ilain jeega khatmi baa dusha kaga yaali hoosta waxaa ku qoran in la dilo la jarjaro ayaa ku qoran yaaca baxrayn la taga baa la yidhi dheda markay soo marayaan ayuu ninkani odaybu ahaa toddobaatan jira muraqash markaasuu yidhi warya war ninka waad cayday adoo caayay haddana ina siin maaya abaale waraaqdaan iska akrino ka yar baa la keri waayey adeerabti buu yidhi horta geesiga haddii geeri loogu yeedho kama gabado anuu kama gabanaya bu waan tegayaa bu yidhi halkaa waday markaasuu abti ka daa buu yidhi markaasuu abti maadan arkayn dhallinyar baan ahaye maya aniga adiga maskaxdaadi waa la haystaa aniga waa la ii yahay buui dadkaa ii baahan bu yidhi yaa dilayaan dheda markay marayaan ayuu odaygii nin farta yaqaano reemiye ula tegey markaasuu ari bu adeer bal waraadan waa ku qoran ninkii wuu naxay un sidiiba aduu eh, taariikh dheer bay lahayd wa qaala muraqash wuxuu yihi ninkaa muraqash la yidhaahdaa eh, sheekadaasi mutalamis nin la yidhahna way lahayd oo nin mutalamis la yidhahna uu lahaa wa qaala muraqash wuxuu yidhi annashru naacawda miskun baaba la moodaaba walwujuuhu wejiyadana danaaniiru lacag baaba la moodaaba wa adraafu lakufi faraha gacanta faraheega horena canabun shaqshaq baaba la moodaaba saddex tashbiih buu halkan keenay qof buu tilmaamayaayo gabay ku tilmaamaya wuxuu markaa annashru buu yidhi naacawda annashru naacawda miskun baaba la moodaaba miskun naacawda yare qofkan udgoonka yare ka soo baxaya miskun cadarkii miskiga ayaaba la moodaaba buu yidhi tashbiih baa halkaa ka samaysmay naacawdi iyo miskigiibuu isku shabahay aaway kolkaa mushabihika waxuu egaanayaa waa annashru aaway mushabahun bihigiina waa miskun aaway ereygii isku ekaanshaha faa'iidaynayey maxduuf aaway halkii ay iskaga ekaayeenna waa maxduuf tashbiiha magaciisa sheega haddaba tashbiih lbaliiq wlwujuuhu wejiyaduna danaaniiru waba diinaaro wejiyadana diinaarbalacagbaaba la moodaaba aawey mushabihi alwujuuh aawey mushabahun bihigiina danaaniir awey aadaadkii iyo wajushabihii labadiiba way maqan yihiin tashbiiha magaciisa sheega baliiq weeye wa adraafu lakufi qacmaha daraftooda hore eeg kafku waa intan daraftiisa horena waa faraha farahana waxaa la moodaaba canabun shaqshaq baa la moodaa wa adraafulakufi canabun canabun cinab ha moodin cinabku miimkana ba ahaa waa canabkani waxa weeye dadka beeraha qota oo kale waa laga yaabaa inay fahmaane beerta marka la qodo beerta geerkeega waxa ka baxa geed yar oo wada biyo ah oo cascas oo haddaad saa u taabato kugu bururaya casaanka waxaad moodaa xinaa la moodaa beertiioo dooga isagu inta hoose gunta markuu qabsado waxaad moodaysaa beertaa yar in gunta hoose beer agga hoose looga wada xineeyey baad moodaa canab baa laydha markaa geedkaa shaqshaq baa laydha caana yar buu sii daaya kolkaa wuxuu ku leeyahy ninkani inan buu ammaanayaayo wuxuu yidhi annashru misku naacawbaaba la moodaaba walwujuuhu wejiyadana danaaniiru diinaaraaba la moodaa waa mudawar waa afargees wa adraafu lakufi qacmaheega faraheega horena canabun cinabbaa la moodaa laba macnaa ku jiro oo waa xagga gaarinimu ku ammaanayaayo way xillaysataa mar kaste buu leeyahay oo casaankii geedka iyo kii faraheega ayuu iskaga mid ka dhigayaa dhinac kalena way noqon kartaayo wa adraafu lakufi canamun waxa wey xagga jileeca qof faraheegu ay ku saraysa maaha buu doonaya inuu yidhaah saddex tashbiih baa haddaba halkaa ku jira saddexda baliiq bay noqdeen baxigaa yar waynu ku daraynaaye bal hadda eega intaana baxiga halkaa ku qoran yushbihu wuxuu shabahayaa ashaaciru qofka gabayaagi ihi nafsahu naftiisa ayuu shabahayaa fi lbeyti alawal beytka koobaad fii xaali ridaahu marka uu raalliga yahay bilmaai saafi biyo saafiya ayuu ku shabahayaa alhaadi oo degan wa fii xaali qadabihi markuu cadhaysan yahayna binaari dab ayuu ku shabbahayaa almultahibati ololaysa fahwa haddaba ninkani maxbuubun waa la jecel yahay xaggii biyaha marka la eego makhuufun waa laga baqayaa xagga dabka marka la eego wa fi lmithaal athaani number tusaalaha labaad shubiha leylu habeenkiibaa lagu shabbahay fi dulmati xagga madowga walirhaabi iyo cabsigelinta bilbaxri bad baa lagu shabbahay waidaa ta'ammalta markaad ka tashbiihayni labada tashbiih ee fi shadri lwal qaybta hore ku qoran wlmithaal athani tusaalaha labaad waalmithaal athaani tusaalaha labaad ra'ayta waxaad arkaysaa adaata tashbiihi adaatu tashbiihu madkuuran madkuuratan iyadoo la sheegay bikullin minhumaa mid kaste oo halkaa ku jira wa kullu tashbiihin tashbiih kaste oo tudkar fiihi la sheegayo aladaatu aadaadka la sheegayo yusamaa mursalan mursal baa la yidhaah waidaa nadarta markaad sii eegto ila tashbiihayni labada tashbiih maratan ukhraa mar kale ra'ayta waxaad arkaysaa anna wajha shabahi wajhu shabihi buyina in la caddeeyey wa oo la tafsiiliyey sheegay fiihimaa dhexdooda wa kullu tashbiihin tashbiih kaste oo yudkar fiihi dhexdiisa lagu sheego wajhu shabahi wajhu shabahana yusamaa mufasalan baa la yidhaahdaa wa wayasif wuxuu tilmaamayaa ruumi ninka la yidhaahdaa fi lmihaali tusaalaha athaalii saddexaad xusna sawti muqanin nin heesayo codkiisa macaan wa jamiila iiqaacihi iyo laxanka quruxda badan uu leeyahay xataa kaana ladata sawtihi ilaayo codkiisa la mooda codkiisu tasri uu dhex socdo fi ljismi jidhka kamaa tasri sida ay u dhex socoto awaa'ilu nowmi hurdada bilowgeegu waa lulada eh alkhafiif ee fududi fiihi jidhka walaakinahu lam yadkur ma sheegin waja shabahi waju shabihi muctamidan wuxuu u cuskaday calaa annaka adigu ardayow tastaiic inaad awoodu leedahay idraakahu inaad garato halkay iskaga egyihiin binafsika naftaada wahwa alirtiyaax waa raaxaysiga wataladud iyo macaansiga fi lxaalayni labada xaaladood wayushbih ibnu lmuctas wuxuu shabahayaa ashamsa cadeeda ayuu shabahayaa cinda shuruuq markay soo baxayso bidinaarin shilin buu ku shabahayaa majluwin daxalka laga qaaday qariibin cahduhu wakhtigiisu uu dhow yahay bidaari darbi daartii lagu soo daabici jiray walam yadkur mana sheegin wajhashabahi wajhashabihi fiihi dhexdiisa wahwa sfiraar waa huruudda walbariiq iyo dhalaalka wa yusamaa haada nooc waxa lagu magacaabaa oo min atashbiihi tashbiiha wahwa ladii ka weeyaan lam yudkar fiihi dhexdiisa aan lagu sheegin wajhu shabahiye tashbiihan mujmalan baa la yidhaahdaa wa fi lmihaalayn labada tusaale alkhaamis wasaadis shanaadka iyo lixaadka shubiha waxaa lagu shabahay aljawaadu faraska bilbarqi hilaac baa lagu shabahay fi surca xagga degdega iyo dheeraynta walmamduuxka la ammaanayana binajmi xidig baa lagu shabahayy fi rifcati saraynta iyo wadiya iftiinka min ayri an tadkura adigoon sheegin min hayri an tudkara kiyoon la sheegin adaatu tashbiihi adaatu tashbiiha fii kila tashbiihayni labada tashbiihba wadaalika kaasina waa litaakiidi lidicaa sheegashada ayaa lasii adkaynaya maxay la sheeganayo biana almushabaha mushabahu caynu lmushabahi bihi inuu mushabahu bihiga laftiisii noqday wahada nawcuna yusamaa waxaa lagu magacaabaa tashbiihan muakadan wa fi miaal asaabic nambarka toddobaad yas'alu lmutanabi mutanabi wuxuu weydiinayaa mamduuxahu kuu ammaanayo fii tadaahurin isagoo muujisanaya bidacari argagax iyo walhalac mamanaan qaa'ilan isagoo kule ayna taqsid xaggee tegaysaa wa kayfa tarxal cannaa xaggeed nooga raranaysaa wa naxnu laa naciish annagu ma noolaan karno ilaa bika adiga mooyaane liannaka adigu kalqamaam daruuroo kalaa tahay alladii daruurtaasoo yuxyi larda dhulka noolaysa bacda mowtihaa geerideeda kadib wa naxnu ka nabti nabaadoo kalaa nahay alladii nabaadka oo laa xayaata lahu aan noolaan karaynin bikayri lhamaam daruur la'aantii wa fi lbeyt alakhiir beytka ugu dambeeya ee cashirkeenna aan kusoo gebagabaynayno baxsiga aan kusoo gebagabaynayno wa fi lbeyti alakhiir beytka ugu dambeeya yushbih wuxuu ku shabahayaa almuraqash annashra naacawda wahwa diibu raa'ixati man kii uu udgoonka yare ka soo baxayo weeye sifu uu tilmaamayey bilmiski buu ku shabahayaa cadar wlwujuuh wejiyadana bidanaaniir buu ku tilmaamayaa lacag dinaaro wlanaamil xubnaha almakhduuba lagu xineeyeyna bilcanab almakhduuba waa loo xineeyey bilcanab geedka canabka la yidhaha shaqshaqa ayuu ku tashbiihinaya waidaa ta'amalta markaad ka fikirto haadihi tashbiihaat tashbiihaadkan ra'ayta waxaad arkaysaa annaha iyadu min nawci tashbiihi lmuakad inay yihiin tashbiihi muakadka walaakinahaa jumicad waxaa laysku keenay walaakinahaa jamacad waxay kulmisatay ilaa xadfi aadaati aadaadka oo la xadfo xadfa wejhi shabh wejhu shabihi in la xadfo wadalika liana almutakalima ninka mutakalimkiihi camada wuxuu u qastay ila almubaalaqa inuu ku xeel dheeraado waliqraaq uu aad iyo aad ugu sii qarqoomo fi iddicaa'i inuu sheegto ana almushabaha mushabahu huwa almushabahu bihi inuu yahay nafsuh lidalika ayuu ahmala alaadaad aadaadkii u ihmaaliyuu u tuuray allatii aadaadka oo tadullu ku tusaysay calaa ana almushabaha inuu mushabahu adcafu ka hooseeyo fii wajhi shabahi xagga wajhu shabaha min almushabahi bihi mushabahun bihiga uu ka hooseeyo wa ahmala waxa kaluu tuuray dikra wajhi shabah wajhu shabaha inuu sheego alladii kaasoo yarumu caddaynayey can ishtiraaki darafayni labada daraf inay wadaagsadeen fii sifatin tilmaan aw sifaatin ama tilmaamo duuna hayriha qayrkoodsa ayna wadaagsan wayusamaa haada nooc waxaa lagu magacaabaa bitashbiihi lbaliiq baa lagu magacaabaa wahwa madhar waa muuqaal min madahir balaaqa balaaqada muuqaalkeega ka mida wa maydaanun waa garoon fasiixun aad u ballaadhan litasaabuqi lmujiidiin dadka afka yaqaanaa ay tartan ku galaan oo min ashucaraa'i gabayaaga iyo walkutaabi kuwa wax qoraa waa garoon ballaadhan oo raggu ay ku tartamaan marka laga hadlayo tashbiiha baliiqa ah qaacidadeennan bal hadda eega alqawaacid cashirka markaynu bilaabaynay maxaynu nidhi bilowgii cashirka maxaynu nidhi bilowgii cashirka tashbiiha misaynu u qaybinay afar mise arkaanta afar ahayda shan baynu ka dhignay shantii maxay kala ahaayeen mursal mursal muaked mujmal mufasal baliid sow shantaa ma aha shantiiba iga guddoon qaacidada shantiiba kuugu qoran yihin waa nambarka saddexaad ee qaacidada ilaa ka toddobaad alqawaacid waa qaacidadii aynu ugu talagalnay cashirka atashbiihu tashbiiha almursalu mursalki ihi maa dukirat fiihi ka dhexdiisa la sheego weeyaan aladaatu adaadka tashbiiha la odhanayo mursal waa kee atashbiih mursal waa kee waa ka sheegan yahay adaadkii uu sheegan yahay atashbiih lmuakad tashbiiha muakadka la odhanayaana maa xudifat minhu daad waa ka adaadka laga xadfay ama laga jaray adaadka haddii la jarana muxuu noqonaya muakad buu noqonaya atashbiihu lmujmal tashbiiha mujmalki ihi maa xudifa minhu ka laga jaro weeyaan wajhu shabahi wajhu shabaha mujmalku waa marka wajhu shabaha la jaro atashbiihu lmufasal tashbiiha mufasalki ihi maa dukira fiihi ka dhexdiisa la sheego wey wajhu shabahi wajhu shabaha atashbiihu lbaliiq tashbiiha baliiqa la odhanayaa maa xudifat minhu ka laga jaro weeye aladaatu adaadka iyo wa wajhu shabahi wajhu shabaha oo wada socda labadaaba ka la jaro ayuu noqonayaa namuudaj qaala lmutanabi fii madxi kaafuur waxaa jiri jiray ardayo sidaad garanaysa nin barasaab ka ahaan jiray masar masar buu haysan jiray waxaa la odhan jiray kaafuur alkhshiidi abtirsiintiisu nooc bay soo martay beri bay soo martay addoonnimo kaafuur alikhshiidi ayuu kolkaa maanta ninkani ammaanaya waa ninkii masar haystay ayuu ammaanaya sababta keentay inuu ammaano kaafuur alikhshiidi waxa weeye beri baa waxa dhacay ninkii sayfudawle lo odhan jiray ayaa baaq sameeyey wuxuu yidhi gabayaaga ha laygu yeedho buu yidhi nin alla ninka gabay isla hayo oo dhan ha laygu yeedho buu yidhi caalamka gabayaagii af carabiga ku gebyi jiray oo dhan baa loo yeedhay rag wada baydgaaba oon gabay garanaynin ayaa meeshan wada fadhiya waa la soo kiciyaa hebel maxaad u timid inaan gabay tiriyo haye gabaygaaga dhiiba baa la yidhahdaa rag baa gabay tirinaya imika haddaan idiin sheego aad qosol dhacaysiin oon dee gabayba ahayn laguma tilmaami kara gabay waa adigoo yidhaahda waan gabyaayo afar erey oo carabiya isku hagaajista ka waran haddama aha gabay dee waa gabaygii ninkii yidhi oo kale alardu ardun wasamaau samaau wa fiiha almaau walaxjaaru walashjaaru wuxuu yidhi alardu ardu dhulku waa dhul buu yidhi wasamaau sama cirkuna waa cir buu yidhi ya wafiiha <laughs> waxbuu tiriyo wuxuu yidhi wa fiiha eh, almaau eh, walaxjaaru walashjaaru biyaa dhulka ku jira buu yidhi dhagaxna uu dul saaran yahay buu yidhi dhirna waa laga helaa ma gabay baa waxaasi xataa af caadiya maahae ma gabay ba mise waa af caadiya gabay ma aha waxa weeye markii gabayaaga layskugu yeedhay la yidhi war balkaala ee nin kastoo gabay yaqaano gabay tiri ayaa raggii wada baydgaabka ahaa ma garanaysaa markay kacaan ay wuxuun yidhaahdiin ayaa loo dhiibayey lacag ayna weligood caqligoogu una malaysanin baa loo dhiibayy sayfudawla u dhiibayey lacag caqli bax ah ayaa loo dhiibayey markaasuu halkaa kala baxay hadda gabayba maahay wuxuu tiriyey halkan waxaa fadhiya goorahanba oo sida libaaxa u soo eegaya madasha ninkii sayfudawle lo odhan jiray waa dee waa nin laga ninkii lo odhan jiray mutanabi adduunka markaa nin gabay kaga sarreeyaa ma jirin ninkaa waxa dhacday ninkii la odhan jiray mutanabbi gabay tiri baa la yidhi oo dee waxaan loo fadhiyin ayuu meesha ka tiriyey oo aad iyo aad u balaaqo badan shilin waa la siin waayey shilin haadihi hiya dunya ya akhi adduunyadu waa taasoo horta lalama yaabo adduunyadu mar kaste qof caqlile markaa tahay taariikhdana in badan akhriyo markaa tahay waxyaabo badan baad ogaanaysaa ma ogtahay eg sayfudawle shilin waa la siin waayey shilin markii la siin waayey ayuu iska kacay waxoogaa wuu cadhooday laakiin gabay buu tiriyey uu leeyahay yaa acdal annaasi ilaa fii mucaamalati fiika alkhisaamu wa anta alkhasmu walxakamu wuxuu idhi yaa acdal annaas hoy war dadka ka ugu cadaalada badanow buu yidhi waa kii go-aankaa fuliyey magaranaysa ee shirkaa guddoominayey ayuu la hadlaya markaasuu yidhi yaa acdal annaas dadka ka ugu cadaalada badanow ilaa fii mucaamalati aniga markuu ila dhaqmayo mooyaane xaggayga cadaalad kama taqaanide sidaada kale ma xumid buu xaggaygu bal cadaalada ku xuntahay buui yaa fiika alkhisaamu maanta waynu doodaynaa buu dood ayaan kaa rabaa buu wa anta alkhasmu adaanku haystaa oon ku dacwaynayaa buu yidhi wa anta alxakamu adaa ina kala saarayo maxkamaddana inoo fadhiya buu yidhi adaa inoo fadhiya oo go-aankeenna gartaa qaadi doona kala dacwaynayaana waa isla adiga buu yidhi waxoogaa sayfudowl mutanabi ma jeclaysan arrinkii meesha ka dhacay gabaygaa markuu tiriyey ayuu is yidhi maad iskaga bategtid bashaamtan iyo waxaanoo masar miyaa tegtid markuu masr kusii socday ayuu ammaanay kii haystay gabaygani waa markuu masr kusii socday ayuu tirinaya markaa qaala mutanabi mutanabi baa yidhi fii madxi kaafuur kaafuur markuu ammaanayey wuxuu yidhi idaa niltu minka lwuda falmaalu hayinuun wakulu ladii fowqa turaabi turaabuun idaa niltu markaan helo minka xaggaaga alwuda kalgacayl haddaan buu yidhi kalgacayl iyo jacaylkaaga aan helo falmaalu hayinun adduunyadu waa bilaash war adduunyadu maxay tahay wax waxay adduunya tahay ma jirto qofku haddaad qalbigiisa hesho wax waxay adduunya tahay ma jirto idaa niltu markaan helo buu yidhi minka xaggaaga alwudda kalgacayl falmaalu dunidu hayinun iyo adduunyaduba waa iska bilaash wa kullu ladii shay kaste oo fowqa turaabi ciidda ka sarreeyaaba turaabun waa caro wax kastoo carada ka sareeya waa maxay waa caro wax kastoo ciidda ka sareeyaaba ciidunbuu noqonaya muxuu ku dambaynaya ciid buu ku dambaynaya mustaqbalka wakulu ladii fawqa turaabi turaabun halkaa ayaynu uga jeednaa wakulu ladii fawqa turaabi turaabun tashbiihuu ka shaqaysan yaho kolley kitaabkaa kaaga shaqeeyey waad arkaysaa wasafa acraabiyu nin reemiyi ah ayaa tilmaamay rajulan ninbuu tilmaamay fa qaala wuxuu idhi tilmaantiisa markii uu waday faqaala wuxuu yidhi nimankaasi tilmaanta khatar bay ku ahaayeen kaannahu waxaabad moodaa annahaaru maalin azaahiru wirwidhaysa walqamaru dayax baabad moodaa albaahiru wax qasbaya alladii kaasoo laa yakfaa aan ka qarsoonayn calaa kulli naadirin qof kastoo wax sii eegaya nin buu doonayaa inuu tilmaamo war ninkani waa maalin sida ubaxa u cad buu yidhi okay xagga kale waa damac dayax buu yidhi madowga qasbaya oo madowga burburinaya cid kastoo indhalana u muuqda dayaxu qof indhale miyuu ka qarsoon yahay qofku hadduu indhabe leeyahay dayaxa u arkaya okay alaa kulli naadirin calaa kulli man yandur maaha waa calaa kulli naadirin haddaad indhaleedahay dayaxa waad arki uun wuxuu doonayaa inuu ku yidhaa qofkan haddaad doonto sidaa doonto u arago adu haddaad inuun qof caqlila tahay waad arki doontaa ama waad fahmi doontaa macnaha saasuu doonayaa inuu yidhaa kolkaa macnaheegu waxa weeye calaa kulli naadirin qof kastoo indhale haddaad indhaleedahay adoon dayaxa eegis odhan oon wakti ku bixin ayaad aragtaa dhammaanteen sow dayax maynaan arag kuma ii sheegi kara maalintii u horraysu arkay okay ma ma jiro laakiin mas'ale aad baratay haddaan ku weydiiyo kii kuu sheegay waad ii sheegi markaad baratayna waad ii sheegi sababta ma taqaanaa shayga adan garanay inaad wakti ku bixiso inta badan lama ilaawo shayga iskaga kaa muuqdana shaygu marka adoon u jeedin markuu iska muuqdana waxa weeyaan wakti adoon ku bixinin markuu aad iska arkayso waxaa la yidhahdaa way u muuqdaa likulli man lahu caynaan baa la yidhahdaa ama likulli e, man lahu e, caynaan ama likulli naadirin baad odhan kartaa qofku hadduu indhaba leeyahay waxaasi wuu u muuqdaa wakti kuma bixinayo muhiim maaha inuu wakti ku bixiyo kaannahu waxaad moodaa annahaaru maalin baad moodaa kaannahu waxaad moodaa annahaaru maalin baad moodaa azaahir wedhwedhaysa walqamaru dayax baad moodaa alladii kaasoo laa yakfa aan ka qarsoonayn calaa kulli naadirin qof kastoo indhale aan ka qarsoonayn tashbiih baa ardaygu halkan ku jira waa kan ka shaqaysana ag ijaaba halkan ku qorantahay ma arkaysiin ijaabaday kuugu qoran tahay waxba kaaga shaqayn maayo ilan ka shaqaysay macnuhun baan kuu saaraya zurnaa waxaan ziyaaranay xadiiqatan beer kaannahaa beerta waxaabad mooday alfirdowsu jannatulfirdowsa ayaad mooday fi ljamaali xagga quruxda iyo walbahaa'i wirhwidhka beer yarood jannatulfirdowse moodo ayaanu buuqanay inta badan tashbiiha way noo iman doontaa aqraadiisuye xagaysiiska iyo dacaayadda loo isticmaalaa zurnaa waxaanu buuqanay xadiiqatan beer kaannahaa waxaabad moodaa alfirdowsu fi ljamaali quruxda iyo walbahaai iftiinka alcaalimu qofka aqoonta leh caalimkii ihi siraaju ummatihi waa ummaddiisa laydhkeegii fi lhidaayati xagga hanuuninta iyo wa tabdiidi dalaam madowga uu kala daadinayo uu kala geynayo tamriinaat bayin waxaad caddaysaa ardayow kulla nawcin nooc kaste caddee oo min anwaaci tashbiih noocyada tashbiiha ah fii yaati waxyaabahan soo socda anwaacdan tashbiiha waa inaan sheegnaa mid kaste oo ka mid ah qaala almutanabi innaasu yufad maca aladiina quluubuhum kaquluubihina idaa ltaqa ljamcaani talqa alxusaama calaa jaraa'ati xaddihi mila aljabaani bikaafi kulli jabaanin ina asuyuufa maca aladiina quluubuhum kaquluubihina idaa ltaqa ljamcaani talqa alxusaama calaa jaraa'ati xaddihi mila aljabaani bikaafi kulli jabaanin seef buu doonayaa inuu ka hadlo wuxuu yidhi horta seeftu goormay seef tahay seeftu waxay seef tahay ama seefta waxa seef lagu tilmaami karaa oo keliya markay seeftu qacanta ugu jirto qof qalbigiisu uu seef yahay qof qalbigiisu uu seef yahay markuu seefta qacanta ku dhigo unbay seeftu seef noqoni hadday laakiin seeftu fulay qacanta u gasho ka waran seefta hadduu fulay helo ma seef bay noqonaysaa mise mise ul baa lagu eryanaya ul baa lagu eryanaya seeftii seef ma aha hadday fulay gacantiisa gasho ina suyuufa seefuhu maca aladiina kuwii macooga markay yihiin quluubuhum quluubtoodu ka quluubihinna iyaga quluubtooda oo kale ay yihiin markaa unbaa seefta seef lagu tilmaami karaa ida altaqaa markay ishelaan aljamcaani labada ciidan labada ciidan markay ishelaan seeftu waxay seef noqonaysaa oo keliya seeftu waxay seef noqonaysaa oo keliya markay qacanta ugu jirto nin qalbigiisu sida seefta oo kale uu yahay talqaa waad la kulmaysaa alxusaama seefta calaa jaraa'ati xadihi afkiisii badnaa maceega mila aljabaan sida fulayga iyadoo ah bikafi kulli jabaanin fulay kaste markay qacantiisa ku jirto aada u fiirsa gabaygan wuxuu ina yidhi seefuhu waxay seefa yihiin ina suyuufa seefuhu waxay seef noqoni maca aladiina kuwii macooga markay yihiin kuwaasoo quluubuhum quluubtoodu ka quluubihinna seefaha afkooga oo kale ah quluubtan dambe maxaa looga jeedaa ka quluubihinna waa ka xaddi suyuuf baa looga jeedaa seeftu ilan qalbi ma lehe ka quluubihinna hinadani waa damiirkani waa seefuu u noqonaya kolkaa ka xaddihinna wey seefaha afkooga oo kale markii ay yihiin quluubuhunna ka xaddi suyuuf seeaha afgoogao kale markay yihiin af carabiga waxaa jira balaaqada waxaad ku arki doontiin qayb la yidhaha almushaakala miyaad aragteen almushaakala mushaakaladu waxa weeye hadduu ninku ku yidhaahdo war ma liinaan kuu dhiibaayood cabbi ma baad cabbi mise saytuun maye beriis baan cabbi baad odhan kartaa waxaad odhan kartaa maxay maye beriis yar baan cabbi da muxuu ku yidhi qofku muxuu ku yidhi war ma ma baad cabbi buu ku yidhi mise saytuun baad cabbi maye olol ani yar baan cabbiye ii keen baad odhan waa sax waa sax waayo waxa wey waar beriiska lama cabi jirine waa la cuni jiraye beriis baan cuni maxaad u odhan weydey waxaa laga gaabsanayaa halkii aad ficilkii ka duwanaa ficilka la sheegay aad ka sheegi lahayd ayaa laga gaabsanaya markaasaa ficilkii un inta lasoo qaato shay aan caqligal ahayn in la cabo ayaad ka dambaysiini markaa markaad tidhaa beriis baan cabi waxaa la garanayaa maadaamu beriis meesha yaallo cabidii inay maay noqonayso cabidii maxay noqonaysaa cunid bay noqonaysaa nin ninbaa beri lagu yidhi waaryaa hebaa lagu yidhi qaalu iqtarax lanaa shayan nujid laka dabkahu shay anu cunto aanu kuu karino noo sheeg baa lagu yidhi maxaanu kuu karinaa ma beriis baan kuu karinaa ma baastaan kuu karinaa maxaanu kuu karinaa ma hilib ma maraq wax alla waxaan kuu karino noo sheegaa la yidhi markaasuu yihi qaalu idbauu lii qultu idbauu lii jubbatan wa khamiisan idbauu lii jubba laaskoodhad yar iyo khamiis yar ii kariya buu yidhi laaskoodhad iyo khamiis ii kariya waxa wey waxaanad sheegaysiin oo dhan uma baahniye ii tola weeye aag laaskoodhad iyo khamiis iitola halkuu khaaduu ka odhan lahaa iitolo uu ka odhan lahaa ayuu ficilkii marka hore la sheegay iska soo qaadanaya kolkaa gabaygeennu waa halkaasu waafaqsanya baabulmushaakala weeyaanoo maadaama markii hore la yidhi quluubuhum ragga quluubtoodu sow lama odhan haddaba ragga quluubtoodu afka seefahoo kale ay yihiin halkii laga odhan lahaa ayaa seefta afkeegii laga maarmay oo qalbigii la soo ceshaday oo la yidhi quluubuhum ragga quluubtoodu ka quluubihinna seefaha afkoogo kale ka quluubihinna maxaad ku macnayn markaa seefaha afkoogaad ku macnayn ile waa baabalmushaa kale eh ina siyuufa seefuhu maca aladiina kuwii macooga markay yihiin unbay seef noqoni quluubuhum quluubtoodu ka quluubihinna seefaha afkoogoo kale ay yihiin ida iltaqaa markay iska hor yimaa ay kulmaan aljamcaani labada ciidan labada ciidan markay iska hor yimaadiin seeftu waxay seef tahay nin qalbigiisu afka seeftoo kale yahay markuu haysto talqaa waad la kulmaysaa ama waad helaysaa alxusaama seefta waad helaysaa ereyga xusaamihi waa magac seefta ay leedahay weeyaan talqaa waad helaysaa alxusaama seefta calaa jaraa'ati xaddihi xaddi waa af jaraa'ana waa dhiiran afkeegii dhiiranaa dhiiranaa calaadaasina waa maca calaadaasina waa maxay waa maca talqaa waad la kulmaysaa alxusaama seefta calaa jaraa'ati xadihi maca jaraa'ati xadihi afkiisii dhiiranaamiciisa mila aljabaan sida fulayga oo kale seeftu iyadoo uga soo boodaysa waxay ku dhacdo bikafi kulli jabaan fulay kaste markay gacanta ugu jirto fulayba hadday gacanta u gasho seeftii ul ayaa dhaanta ulgeesi wato ayaa dhaanta tashbiih baa kuugu qoran kitaabkaa kaaga shaqaynaya wa qaala fi lmadiix waxaa kaluu ammaan ku facalat bina ficla samaai biardihi facalat bina ficla samaai biardihi khilacu lamiiri waxaaqahu lam naqdihi facalat binaa waxay nagu samaysay ficla samaai siday samadu samayso oo kale ayay nagu samaysay biardihi dhulkeega ay ku samayso khilacu lamiiri amiirku wuxuu nagu dul siibay waxaqahu amiirka xaqiisana lam naqdihi weligayo maanaan burinin amiirku xaquu nagu lahaa weligayo maanaan burinin facalat binaa waxay nagu samaysay facalat bina faacilkii me facalad faacilkeygii me kii wax samaynayey me waa khilaculamiirta dambe facalad waxay samaysay binaa annaga ay nagu samaysay khilaculamiiri amiirku wuxuu nagu dul siibay ficla samaai samadu siday samayso oo kale biardihi dhulka ay ku samayso amiirku wuxuu nagu dul siibay wuxuu nagu sameeyey wixii dhulku wuxuu cirku dhulka ku samayn jiray oo kale horta cirku cirku muxuu dhulka ku sameeyaa roob siiyaa sow maaha waa deeqa aad u ballaadhan oo ilaahay qiyaasi karayuunbaa cirka inooga timaada haddii caalamku isku yimaado dhulkaa irma la qoyn karaa lama qoyn karayo ilaahay nicamkiisa ayay ka mid tahay cirkaa roobka ka soo da'aya in dhulkaa uu wada gaadho uu dhulka ku wada filaado ilahay nimcooyinkiisay ka mid tahay kolkaa wuxuu yidhi sida cirku ugu deeqo dhulka oo kale ayuu amiirku annaga noogu deeqaa saasuu doonaya inuu yidhaahdaa kolkaa deeqidii amiirka ayuu ku shabahayaa ayuu isku shabahayaa tii cirku uu dhulka u deeqayey oo kale facalat binaa waxay nagu samaysay khilacu lamiiri amiirku wuxuu nagu dul siibey khilac waa siibid siibidaasi siin baa looga jeedaa siibidda maxaa looga jeedaa siin baa looga jeedaa khilacu lamiiri amiirku wuxuu lagu dul siibay waxay samaysay ficla samaai samadu waay siday ku samayso biardihi dhulkeegoo kale wa xaqahu amiirka xaqiisana lam naqdihi weligayo maanaan burinin mudaarica maadi baad ku macnaynaysaa wa xaqahu lam naqdihi weligayo maanaan burinin maadi baad ku macnaynaysaa waayo ilan lambaa ka horayse tashbiih baa halkaana ku jira way ku ولا كتب إلا المشرفيات عنده ولا رسل إلا الخميس العرمرم ولا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل إلا الخميس العرمرم وحكى هذا يسيف دولك هذا يا كل كيغو ولا كتب ابو يريو تعدنا ويغرر بعضنا ويغفدحيه إلا إلا ذني ما شقينيسا إن كتب الله فتحية ما هو إن مبتدع عادي لغا دغو ولا كتب wax kutub la yidhaa ma yaqaan ninkani ila almashrafiya seefun buu ka yaqaanaa oo cindahu agtiisa taal almashrafiya waa maxay macnaheegu waa seef ila almashrafiya seefun buu yaqaanaa oo cindahu isaga agtiisa taal ninkani wax kutub la yidhaa ma yaqaane seefun buu yaqaanaa weeyaan waxaan idiin sheegayaa halkaa gabaygaas kale kutubtaa rag badan baa khalda oo mooday kutubtu kutub caadiya inay tahay kutubtu maaha caadi waa waraaqaha faaliyuhu soo qoraa kutub la yidhaahdaa waraaqaha waayo soo qoro waraaqaha faaliyuhu qoro ayaa kutub la yidhaahdaa kolkaa walaa kutubun markuu ku leeyahay waraaqa faaliye ma yaqaan buu ku leeyahay ila almashrafiya seefun buu yaqaanaa gabaygan macnihiisa waxaad fahmi kartiin markaad sababtiisa ogaatiin gabaygan macnihiisa waxaan ogaan karnaa markaan sababtiisa ogaano kolley ninkii abutamaam la odhan jirayna qayb buu ku lahaan jirayoo dee waa kii lahaa gabayga waa kii lahaan jiray ma og asayfu astaqu imbaan min alkutubi fii xaddihi alxaddu bayna aljiddi wallacibi waa gabaygaa dheer ayay isku munaasabad yihiin asayfu seefta ayaa asdaqu ka run badan min alkutubi imbaan min alkutubi war kutubta seefta ka run badan kutubta maaha kutubtii diiniga ahayd waa waraqaha faalka sababta ay kolkaa uu macnahan kutubta waraqaha faalka aan usoo qaadanaynaa waxa weeye camuuriye ma garanaysid magaaladan camuuriya ee reer galbeedku ay haysan jireen ama yurub ay haysatay ayaa inan muslimada maalin lagu dhirbaaxay inan muslimada markii lagu dhirbaaxay camuuriya waa muctasim xilligiisii nin muslima ayaa arkayey inantaa gaalku dhirbaaxay ninkii wuu soo booday oo inanta u hiili buu is yidhi markuu soo booday ayaa rag badan oo gaali ihi ay hareereeyeen wax muslimana labadaa qofbaa magaalada jooga waa gabadhaa la dhirbaaxay iyo ninkaa u hiili is yidhi gabadhaa ah kolkaa markuu arkay in laga badan yahay ayuu ninkii yidhi walaal dhegaysta buu yidhi wax kale kuu qaban kari maaye waa inaan muslimiinta farriintaada gaadhsiiyaa buu yidhi faraskiisii buu soo kaxaystay muctasim buu usoo dhaqaaqay gabadhii markay dhirbaaxo xuni ku dhacday waxay tidhi kelmad waa muctasima bay tihi alla muctasimow muctasim baanay arkaynin bay tihi waa ninkii muslimiinta haystay waxaa dhacay gaalkii intuu aad u qaslay inanta dhirbaaxay ayuu yidhi in yar iska sug muctasimoo boqol farasoon midabkoogaba la arag baa halkaa ka soo geli doono imikuy qaban doonaaye iska sug buu yidhi muctasim maxbuu joogaa yaa muctasim marladan ka yaqaana waxa dhacay ninkii faraskiisiibuu soo kaxaystay muslimka ahaa muctasim oo golihii shuurada la fadhiya ayuu usoo galay kabaha ma bixinin baa la yidhaah siduu usoo cararayey ayuu muctasim hortiisa fadhiistay markaasaa la ogaaday ninkani inuu wax weyn wado sheekadii way joogsatay lahayey sheekadii way istaagtay ninkiina wuu aamusay juuqba ma odhan muctadii muusaa hor fadhiistay juuqba ma odhan abbaar markii lays eegaye la yaabay ee layidhi war maxaa ninka wadee gubaya ayuu yidhi waxa muctasim dhacay buu yidhi khaliifa waxa dhacay buu yidhi war lama filaana inan muslimada oo nin wax ka baayacaysa ayaa sidaa loo dhirbaaxay oo diinteedii iyo iyadiiba aflagaada la soo gaadhsiiyey markii ay tii waa muctasimaana jeesjees baa loogu daray muctasimintii fariinta uu dhegaysanayey xaggii camuuriyuu sii eegayey baa laydhaha sidii waxuu arkayoo kale wuu kaadan waayey moogtahay sheekadana uu dhegaysanaya camuuriyana wuu sii eegaya indhihiisu camuuriyay ku maqan isla halkii la fadhiyey ayaa la amray taliska guud ee muslimiintu inuu ciidamo badan diyaariyo fardihii la sheegee midab midaban la helayn bay ahaayeen fardihii uu lahaa isagoo boqol fara wuxuu ihi fardahaa midabkooga aan la helayna si uun loo soo raadiyo ha keeno fardihiina waa la keenay fardihii markii la keenay ayay faaliyayaashii faalkoogii eegeen waxay idhaahdeen muctasimo haddii muslimiintu ay maanta dagaal galaan midi ka soo noqon maaya bay yidhahdeen muslimiintu way ku jabayaan way ku dumayaan ka joog dagaalkaasay yidhahdeen xilligan ad gelayso wuu diidey markuu diiday ayuu dagaalkii dhacay nimankii gaalada ayaa gebigooga gamta loo joogsaday magaaladiina waa la qabtay magaaladii markii la qabtay ayay nimankii gabayaaga ah ka gaadhsiiyeen arrinkiioo allayleh seeftaa ka run badan bay yidhaahdeen waraaqaha faaliyaha iyo kutubtii faaliyuhu uu qoray waa halkaa markaa hadaba faaliyuhu wuxuu lahaa ilan muslimiinta jabi seeftuna maxay sheegtay inay muslimiintu guulaysanaysa ayay sheegtay oo markii dagaalka lagalay muslimiin baa guulaysatay ولا كتب إلا المشرفيات عنده ولا رسل إلا الخميس العرمرم ولا كتب وراق فالي ما يقان إلا المشرفية سيف با عنده يسقى أكتال إسقى سيفتو يقاناي فالك يوركي سما يقان ولا رسل إرق ما يقان إلا الخميس عيدا خميس العرمرم وآذو بلارن بو يقانا رسل وإرقذا ninkani erge ma dirto oo dhexdhexaadiye iyo waxaanaa erge ah waxaasoo dhan ninkani ma yaqaano walaa rusulun ila alkhamiisu alcaramramu muxuu ka yaqaanaa khamiis buu ka yaqaanaa kolkaa khamiistu waa maalinta shanaad ee wiiga soo maaha khamiistu waa shalay oo kale ahayd mise maanta oo kale wey shalay oo kale khamiis ahayd okay khamiistu kolkaa waxa weeyaan waa maalinta shanaad ee wiiga ciidankana inta badan kaartooyinkii khaalid bin waliid laga dhaxlay bay ka mid tahay in khamiis loo dagaalgeliyo khamiis macnaha khamiis waxa weeye waa in la sameeyaa guuto loo yaqaan muqadimatljeish oo ilaala ah halka madaxu inoogu yahay waa sidan ilaahay insaanka u abuuray baa lagu tilmaamaa qaabkan ilaahay inoo abuuray oo kale ciidanka dagaalkiisu waa inuu noqdaa hadduu laakiin noqon waayo waxaa laga yaabaa in ikhfaaqaad badani uu ka soo baxo baa la yidhahdaa kolkaa madaxeenani waa muqadimatljeish khamiis waxaa ciidanka loogu magacaaba waa shan guuta laga dhigaa waa qayb ilaala ah oo xagga hore iyo qayb maymanatuljeisha oo midigta ka dagaalanta iyo qayb maysaratljays la yidhaahoo bidixda ka dagaalanta iyo qayb khawaafi la yidhaho dhabarjabinta loogu talagalay oo dhinaca dambe ah iyo qayb qalbi la yidhaho taliska guud uu la socdo halkan qalbigeenu uu yaallo oo kale ah shantaa qaybood baa laga dhigaa kolkaa inta badan taliska guud maadaamuu bartamaha ku jiro waxaa bartamaha loo geliyaa si taladiisu ayna khalkhal iyo baqdin ayna ugu imanin ayaa loo gelinaya marka ammaan badan ha dareemabaa laisleeyahay midda kale guutada uu wataa waxay caawisaa shanta guuto kolbata laga awood bato wuu u dhow yahayo ayuu caawiyaa nebi maxamed dagaalkii beder sidaynu garanayno maymanada iyo maysarada wuxuu ka dhigay ayaayo laba nin oo qura ayaa fardewatay fardoolayda rasuulku laba nin oo qura ahay maalintaa waxay ahaayeen zubayr binu cawaam iyo miqdaad binu lswad kolkaa zubayr binu cawaam iyo miqdaad binu lswad midna maymanatuljaysh buu ku daray guutada midigta midna guutada bidixda labadaa guuto lama samayn karo ilaa ay ilaaladu ay warbixinta keento marka hore macnuhu waa sidaa kolka waxa weeyaan war in degdeg warka ay u gaadhsiiyaan weeyaan war isgaadhsiinta degdegi labada u kala fog weeyaan oo rasuulku kuwii gaadiidka watay ayuu ku kala daray si fariintu ay degdeg u noqoto khamiis kolka waxa loogu magacaabay ciidanka waa khamsadaa weeyaan walaa kutubun ma jiraan buu ku leeyahay waraaqo faal ila almashrafiyatu seef unbaa cindahu ninkan agtiisa ah walaa rusulun ergana ma yaqaan ee ila alkhamiisu ciidan shan guuto ka kooban alcaramrama oo ballaadhan unbuu yaqaanaa tashbiih baa ku jira kolley taxliilkiisu waa kuu muuqdaa baan u malaynayaa insha allah halkaa inoogu jooga maanta wallahu aclam